waa qadiim macnaha asaliyo awda horeeyey waxay keensanaysaa markaa sixada cilmiga iyo qudrada awoodda iyo kalaamka lianna labadaa sifo waxay ku qumaan cani xayaato xaqiisana ilaahay subxaana wa tacaala ka xayaato la yidhaahdo sideedoo kale ma noqonaysa xayaatadiisu lianna nolosha aynu nool lahay waa kuwa markaa tatabic jidaal nooc wad markaasi mutaabac u ah inuu muctadil noocani laakiin ilaahay waa maxaan aan dhacayn xaggiisa waayo ilaahi subxaana wa tacaala noloshiisu markaa laa tatacallam bishay wujuud iyo macluum oo nolol kaamila uu isagu leeyay jiritaanka iyo la-aantiisa mid uma tacalluqdo oo sifa u leeyay ilaahi subxaana wa tacala isaga laasimku ah oo kalaan صفة الكلام ayaa ilaahay u sugan waxaa waajib ah in la go-aamiyo la caqiideeyo ilaahay inuu hadlo kalaam isaguu leeyahay markaa kalaam qadiim goortuu kalaamkiisu qadiim noqonayay marka kale waynu kala sheegaysaa culimadu hahdeen walbasarna uu ku sifaysan yahay arag ilaahi subxaanahu watacaala indana waa u leeyahay waxa uu ku sifaysan yahay samcu wood ilcashara ka maqan wa samcu wailaadatu osuxi hadalka ayaa ka maqan marka rabbi subxaanahu watacaala waa sifa isagu uu leeyahay samcu oo qadiimuhu marka waxaa la maqlaya inuu ku maqlaa sifatulbasarna waa lamid waa laba sifo ilaahay subxaanahu watacaala daliilka sharciga ahayna uu noo sheegay daatada ilaahayna saa'idka ah cilmina loo celin maayo looma sifaynayo markaa laakiin oloran maayo sanac ma jire wuxuu ogaaday ma oranaya sumca taasi ma jirto waxma arkee waxa la arkay uu ogaaday taana lama oranayo yani falaasifada iyo qolada la yidhaahdo cidda waafaqsan markaa falaasifada ayaa lagu khilaafay arrinta iyagu waxay leeyihiin sifooyinkani waa daati laakiin waxay diidan yihiin ficli haddee lama diidan inay tacalluq leeyihiin shaygu iyo mawsalku marka uu yimaado lagu xujeeyo waxaa de waxaad sheegaysaa wax iska hor imanaya waxaana imanaya suurta jadidaya masmuuca iyo mawsalka la arkaya iyo shayga la maqlaya markuu jiro ee uu yimaado iyo ilaahay ogaanaya arkaya wia horta hadduu waxuu juudiya yahay waxa weeyaan iyo inuu cadab yahay labadaa loo kala qaado xawaayan hadalkiina taraaqu baa ka baxayo ficil ilaahay u leeya maqal iyo araga ku tacaawuqaya ninka ficilka diidantii inuu ilaahay markaa ku sugnaado wacilmu waqtadar ee walilaahi cilmu sifatulcilmi baa usugan rabbi subxaana watacaala waxa macluumaad jiro oo dhan baan u googi waana ilaahi subxaana watacala ilahay mid cilmile og ee wax kasta oo jira ee waa bicilmin waaxidin qadiimu lidaatiha koobay macluumaadka ilaahi subxaana watacaala uu ka sifoobay markaa weligiiba iyo waqtada manaa labada gudala sifa gudala buu leeyahay golada wakalaaka watinu soo sheegnay wadid ilcagsi marka waqtada ficil u waa kii awoodaya inuu jirsiiyo mawjuudaadka wabiqudratin baa u suganoo ilaahi subxaana watacaala tacalada waxay la xidhiidhay bimumkin mumkinkoo waa weligay inuu yimaado suuragal ah makhluuq oo dhan wey mumkin kasta ilaahay uu jirsiiyo iyo inuu tagsiiyo ee labadaba rabbi subxaana wa tacaala qudradiisa way ku tacawudaan kada waxaa lamida ah sida markaa sifadaas oo kale ilaada sida qudradu leeyi ilaadadu waa rabitaanka oo shayga oo qadarayo iyo ka kale ilaahay ku kala saaro ku kala doorto ilaadiyo rabitaanku leeya faciiha markay wastabin bayaana raadi wastabin macnaheedu waa kala bayaan bayaana raadso meesha ishkaal uga baajinaya waalcilmu labadani wuxuu ka warramaya halka hadaba tacaluqoodii halkay ku tacaluqaan ah. wuxuu alcilmu waalkalaam labaduba ah. ka tacaluqaa ah waxay ku xidhiireen kulli shay wax kasta oo jira yaa khaliidii dhammaan mawjuudaadka oo dhan ay ku tacaluqeen yaa qaliili sadiiqayga saaxiibkaygo mutlaqan markuu leeyay mutlaq wuxuu ka saaraya meesha qeydka ah in la yidhaahdo sumayna soo baran waajibaad iyo mustaxilaad iyo munkiraad a saddexda iyadoo la kala saaro midgaana lagu qeydi mutlaqan si madax banaan ayay ku tacaawudaan cilmi iyo kalaamka sheegistoo jira wasamcuhu subxaana ilaahay maqalkiisu masahnaa ka basar buu lamid yahay iyaguna waxay ku tacalluqaan yatacalluqaan macnaa bikulli masmuuc samicin wax kastoo la maqlo wa kulli mawsal aragin wax kastoo la arko haddaynu markaa halkan kusoo noqono sheekhu ilaahi subxaana watacaala ka dali noqdo sifooyin kuu sheegaya toddobaha toddobada sifo ee halkan uu sheegay wuxuu u talagalay waxay qolada mutakalimada ashaacirada ee sifaatka barsoway sifaatka ay ka ogol yihiin iyo inta ahlu sunnaha ay iskaga waafaqsan yihiin oo toddobada toddobada sifo ahlu sunnuna way sugeen laakiin ma intana ahlu sunna ku koobeen may toddobadan iyo aktar min sabciin toddobaatan in ka badan ba ilaahay ugu sugeen laakiin qoladan ahlu kalaamka shaacirada maaturidiin iyo farqi loo dhexeeya qolada shaacirada maaturida ladhaaho maaturid waxaan filayaa halkan inay waxaa la dheer tahay sifo sideedada ay markaasi sugayaan waxaa weya laakiin toddobadan ay aamusna waafaqeen sida loo sugayo waa ku kala duwayi iyo waxaa loo cuskaday laakiin toddobada sifo ilaahi subxaana wa tacala ay wax idhaaheen caqligaa ku garnay sifaatu macaani baa la dhahda oo caqligaa la tusay nimanka ahlu taawiilka la idhaahdo sifooyinka ilaahay iyo ilaahay loo sugayo o dhan iyo waxay ku eegeen nadarka iyo caqliga haddii shayga caqligooda uu gartu yidhaahdo waxaas ilaahay inuu sume caqligaa banaynaya caqligaa sugeya daliilkuba ka sugeya iyo caqligay raacaya haddii shaygaasi caqligoodu diidana daliilkuba ka sugeya caqligooday raacaya way sugaya wixii caqligu sugi waayo ama uu diidi waayo way kala jabeen agsarkooda waxay idhaahdeen waxaan caqligu soo meel gogu waa inuu sugi weynahaa ma jirto mahayaan hoosku maayo qolol waxay dhahdeen mayane e eh, eh, caqligii manuu suulin manuu diidin soo ma aha anigu waan iskula joogsanay kama hadli saasay markaas u ukaadeen uqaybsanay marka ilaahay subxaana watacaala tacaala sifatulxayaa kaamila mideena la mid ahayn waana sifo ilaahay naftiisa iyo daatadiisa ku suuro laasima waxay ku tacaabudaa ma jiro amaa sifatun kalaam eh, waa ilaahay inuu yahay mutakalim sifa loo sugo lagagala khabro oo lagaga warma ilaahay waa mutakalim waa mid hadla laakiin isagoo lama soo qaato lama yidhaahdo isa mutakalim la lailaahu leeyi leanna sifo kasta ilahay magac ka soo saaro laakiin isar kasta magac baa ilaahay looga soo saaraya waa cabaarsay macaanidiisa mid a ah. markaa sifooyinku way ka guda balaadhay asmaada kalaamkiisu waa qadiimku sharaxa ku sheegaya ibnu maanic uu kasoo iktisaariyey naadimka markaasi sharaxiisii qawaamicda waaka ah markaa kalaamka ilaahay iyo sifaatu lficli maqadiimda mise maaha laba loo kala qaybinaya waa hadalka kusii badin mayne in nooceeda iyo jinsigeeda la eego iyo in la eego afraadda iyo aaxaadda sifada haddii la idhaha nooceeda iyo jinsigeedu de waa asal azali weya markaa waa qadiim oo ilaahay mutakallim buu ahaa iyagoo hadduu doono ciduma hadaba ay joogin oo abuurin weligiiba sifada kalaamka ku sufaysnaa sifada ficilkan ilaahay uu isu sugay uu ku sugnaa weligiiba noocaha laakiin goortuu doono iyo siduu doono iyo cidduu doono iyo wuxuu doono ayuu ilahay ku hadlay ayuu ilaahay ku hadlaya sifadaasi way soo tajadutay marka qadiib lama odhanayo sifada ficil markay saa udhacayso qadiim ma la oranayo leanna waxay timi markii ilaahay uu doonay leanna waxay taabici doona mashiiada ilaahay iyo xikmadiisa marka dhinacna waa ka daati waa sifaat daat bay soo gelaysaa de maqluuq dhan ba ahaa dhinacna sifaat ficilay soo gelaysaa way soo tajadudaysaa marka ilaahay uu doona ayuu ku hadlaya saas baaday waxa ay markaasi aan lagu shabahan khalqiga qur-aankuna wuxuu kamid yahay saan u tegi doono kalaam rab lcaalamiin maadaama kalaam rab lcaalamiin kamid yahay isagoo qadiim maaha laakiin qadiim ugu sheegi doonaa waynu arki minhu bada ilayhi culum isaguu ka yimi ka soo baxay uu ku hadlay macnaha min hubada macnaha huwa mutakalim dad noqosho qur-aanku minhu hubada xagga alle macnaha mutakalim uu ku hadlay lam yadkuru fii gayri meel uu ku abuuray wejinkao qur-aanku ah, maqluuq maaha mala ujeeda saga marka sidaa sugayaan inuu yahay kalaam daatada ilahay ka faaruqsan bal huwa sifa lahu qad faaliqo oo sifa ilaahay subxana wa tacaala usban weynahiyo cod marka la leeyahayna waxay ka dhigantay marka qur-aan yusra bihi xataa laa yabqa fi masaaxif minhu xarf qur-aanka habeen ayaa la qaadi doonaa ilahay xaggiisa loo celinayaa walaakin dabeedna kitaabka qur-aanka waa laga masaxaya cadaan buu noqonaya qalbiga dadka cufaada waxba lagama lagama tegayo sida markaa kusoo aroortay aasaar sida xadiidkii xudayfa ibnuyamaan iyo abi hureyra ee rasuulka ka wariyay yusraaka calaa kitaab illaahi leylan fayusbiqu nnaasu fayusbix innaasu laysa fi lardi walaa jawfi muslim aaya habeenku baa kitaabka qur-aanka la qaadaya bejka lagu qorin waa laga masaxaya laamtana waa laga masaxaya waagaa u beryaya iyagoo qof keliya aayad waaxid ka haynin aadaar badanna sidaas kale ayaa lagaga warinayaa salafkii saxaabada ahaa markaa sifadii daadka ama sifaadka layidhaha sifaat sifatulkalaam daad iyo ficil labadaba way noqoto oo tacaala mutakalim wayatakalam bimashiiati wa qudrati mashiiadiisi dowladiisa ku hadlaa xaraf ayuu ilahay ku hadlaa iyo sawd u ilaahay waa alfaadii macaani wada socod hadlaya xaraf iyo sawda socda ayuu rabbi subxaanau watacaala ugu hadlaya sawda oo hadlay oo u maqashiiyey isagoo u dhawaaqaya ciddii uu la hadlayay xarafku ilaahay eh, kala markaa horeeyo kala dambeeya eh, siday qoladan odhanayaan ilaahay hadalkiisu sawd maaha xarafna maaha ama waa macno isaga ku sugan ama waa jumlad keliya isku xidhan awliya akhir oo waxaan dee markaas u caqli la-aani ku hadlaynin ayay igu sugayaan qofku hadduu diido le xaafid ibnu xajar soonka hadalka ilaahay waxaa laasim noqonaya in la yidhaahdo ilaahay weligiiba hadalkiisa malaaig buu maqashay rusulna buu maqashay oo haddana muxuu samey uu ku ilhaamiyey waxay sida macnaha naftiisa ugu jira ayuu ku ilhaamiyey arrintaas waxay noqonaysaa mid baatil ah waxaad la ogaataa aqbiyada aan markaa garaarka lahayn qaar ka mida ah oo kuwa ilaahay basiirada ka tagay qalbiga iyo indhahaba ayaa kule markaasi bacd alxanaabila ayaa waxa qabaan oo ah asxaabu axmed ibn xambal ah imaam ahlu sunna ina kalaamu subxaana carab min jinsi alaswaat walxuruuf wa maca dalika qadiim waa kadib calaa kulli xaal ibnqayim ayaa kitaabka ku leeyahay duriyadiisa wa kadalika alqur'aanu caynu kalaamihi almasmuuca minhu xaqiiqatan bibayaani huwa qowlu rabbi kulluhum la bacduhum lafdan wa macnaa maa humaa khaldaani tansilu rabbi lcaalamiina wa qowluhu lillafd walmacnaa bilaa rubaani laakin aswat lcibaadi wa ficluhum kamidaadihim waraqi makhluuqaani fasawtu lilqaari walakina alkalaamu kalaamu rabbi lcashi bilixsaani hadaa idaa maa kaanat almuwaasidatu ka qira'ati lmaqluuqi lilqur'aani waa hadal dheer wuxuu leeyahy saasoo kale qur-aanku waa hadalka ilaahay qocintiisiya oo la maqlay isaga laga maqlay xaqiisa xaqiiqa ah si cad waana qowlkii rabbi dhammaantiis ma aha bar keliya ah kulligiiba ah lafdiga waa hadalka ilaahay macnihiisuna waa hadalka ilaahay labaduba markaasi ma khalqi ilaahay abuuray waa tansiib ilaahay soo dejiyey rabbulcaalamiin waana qowlkiisii lafdi iyo macna iyadoo wax markaas laga leexanaya aan jiro laakiin aswaada adoomadu ficilkooda iyo khadkooda iyo qardaaskooda de waa makluuq ayaga iskale lafdiga hadugu aad ku hadlayso qardaaskaaga midaadka iyo khadkaaga adaa iskale laakiin kalaamkii rabi si kastoo loo dhigo loo aqriyo meel kastoo lagu qoro waa kalaam ruuxa caalamiso marka ilaahay subxaanaه watacaala waxa uu ku sifaysay basr wa صifa wa qariib wa صifa daat samc wa صifa daat iyaduna ilaahay subxaana watacaala labada صifo waa laba sifo oo qadiima weeyaan oo qaa'im bidaatihi rabbi subxaana watacala kusuga naftiisa labada sifo markaasi ah, asalcu wabasr diilka laga qaatay waana laba sifo daatada markaasi zaa'idka ah ilaahay daatadiisa marka aynu sugayno wujuudkeeda waajibka ah xaqeeraada uu leeyahay samc iyo markaasi basar in allaha kaana samiica basiira idbacuu calaa anfusikum nebigu leeyi fainahu laa tadcuuna asar walaa qaa'iban inamaa tadcuuna samiican basiira qaa'iban markay safar ku jireen korkii degi waa kaneye wuxuu le naftiinoo naxariista ilaah aad u baryaysaan ma dhagalaha mana idinka maqna ilaah markaa waxaad la hadlaysaan aad u maqal badan oo arag badan oo idin dhow ilaadatu waajiba waajibayna sifaatka ilaahay loo jeedo ilaada waa laba nooc ilaada muraadifa lilmashiica ilaada oo markaas mashiicada ilaahay subxaana watacaala ilaahay markaasi eh, wixii uu doono iyo wixii uu waraado isku macni markaa ilaadada kawniya noqoto leanna mashiicadu sideeda waa kawniya wuxuu ilaahay markaasi uu doonaa mashiicadiisa wixii kawnahaa dhacay oo khalqayo uu jirsiinayo amaa iraadadu way kala qaybsamaysaa mashiicadu way kala qaybsanto iraadada qaybsamaysa oo iraadada midoo sida mashiida wixii korka ilaahay uu daro u dhacaya ama raalliha ka noqda ilaahay waxaa dhacay oo keenay ama yaa raalli ka noqonin amaa iraadada qeybteeda labaad waa iraada markaasi iyadu sharciya oo maxay u tahay israaca maxabada ilaahay wuxuu doonaa xagga sharciga wixii uu jecel yahay sharciyan ilaahay ma doonayo ma sharciyanayo waxaanu jeclayn laakiin koonka wuu abuurayaa oo uu qadarayaa oo uu keenayaa oo ilaadadiisa kawnigaa iyo mashiicadiisu way ku tacalluqayaan wax uu jecel yahay iyo waxaanu jeclaynba dee gaalnimada iyo munaafiqnimada iyo fisqiga waxaan dacaya addoomma u samaynayaa haddaan koon ahaan ilaahay ilaadadiisa ku tacalluq lahayn may dhacdo marka ilaadada kawniga iyo taka waxay ku kala duwan yihiin ilaa dadal kawni boobay alla doonay korka inuu yimaado laa maxaal cid diidi kartaa ma jirto way marayo amaa ilaadada sharciga waa wixii addoomada diin ahaan loo amray wixii la amray addoommadu qaarna way u hogaansmano way adeeceen qaarna maxay sameeyeen dee may adeeceen marka ilaadadii sharcigaa addoomadu way ku kala mid sameeyey iyo midaan sameyn lakin ta kale waa lagu khasbay ta kale waa lagu khasbay waxaa sidaa waajiba cilmi marka jasmi bianahu tacaala caalim yaclam cilmiga ay ku ogaanayaan macluumaadka jusi kulli iyo jusiga loo qaadin guud iyo gaar ahaanba caam iyo markaa khaasba cilmigaasi daruuri iyo kasbi midna maaha iyo dadaalka istidlaali ilahay uu ku helay markaas waa cilmi ilaahi subxaana watacala uu leeya ikhtiyaarkiisa waxaana waajib oo kale qudra qudraduna waa kamid waqtadar jala wacala macnaha calaa iijaadi mawjuudaat rabbi ilahay awood leey wax jiroo inuu keeno oo munkiraadka wa ah oo u abuuro waana sifa asaliya tafiir ku samaynaysa maqduuraadka ilaahay keenaya qadaraya markay doonto rabbi subxaana watacala idanadisu ee qudradiisa ku tacaludo waxaad ogaataa ahlusunna waxay sugayaan ilaahi subxaana watacaala wuxuu isagu naftiisa u ogolaaday ee u sugay ama uu rasuulku sugay cadad go-aankooda xaasri maayo u koobi maayo qoladan takrimada sifaatiga ee cilmukalaamka iyo sifaatka ku eegaya ilaahay waxay usugayaa sabca sifaat wax kale ma sugayaan waa inta aynu ka sheegay toddobada ugu sheegaya ee ka bilaabeen lahulxayaatu walkalaam walbasar walbasar ilaa aakhir abyaad deedna halka wuxuu raacinayaa sifooyinkani maxay ku tacaluqaan tacallaqat bimunkiri bul ee bikulli munkin wax kastoo makluuqa ayay ku tacaluqdaan waajibkii buu ka reebay qudradii inay waajibkana markaasi ku tacaaludo laakiin mumkinkii hadday ku tacalluqdo waajibkii wayna ku tacalumaysaa oo mumkinka maxaa laidhaha waxa jibitaankiisuna waajib ahayn jibitaankiisuna icitaankiisuna mustaxiil ahayn mumkin baa inuu yimaado iyadaanu iman labadu shay dhacayaa ma jira adduunyada mid nici doona iyo mid dhacay ma jiro ilaa wuxuu ku yimid qudrada ilaahay kadaa sida qudrada waxaa ka mida iraadatu iraadada ilaahay subxaana wa tacaala wa qudra oo iyaduna mumkilaat rabbi subxaana watacaala wixii uu abuurayo makhluuqaadka kamida iraadadiisa ku tacaluqayso iraadadiiyo qudradi waxay noqdeen yani tacaluqaadkooda waa wax kala go-lahayn laakiin tacalum iraada bilmumkinaat waa jibsiinta mumkinaadka manduumaadka ama icdaaminta iyo tagsiinteeda iraadadina waa ku tacaluqaysaa tagsiiska oo ilahay iraadadiisu waxay keenaysaa inuu ilaahay kana sida loo abuuro samada sida dhulkana sida manduumaadka kala duwan kana sida loo abuuro kana sida loo abuuro iska usoo dhici mayse mid walba wuxuu abuurayaa sida ilaahay uu doonay ayuu abuuraya waana sidaa hore kusoo sheegnay labada ilaahda aayadka qur-aanka ay ku kala suutaysa faman yurid illaahu an yahdiyahu yashrax sadru islaam ilaadadama waxaa la odhanayaa kowni isagoo sharci waa kowni qofka ilaahay uu dooran hidaayadiisa halkan uu sharxaya hidaayadii tawfiiqa sharciyana dee qofka hidaayada laatoolama laakiin inay qalbiga u gasho ilaahay u ado waa kowni yuriid llahu minkum lyusra walaa yuriid bikum lcusra ilahay wuxuu idinla dhaafday cusra idinma dhaafo iraada sharciya weyda taasna waa maxay waa iraadadii markaa wax ilaahay jecel yahay addoomada amray marka rabbi subxaana wa tacaala yani marka uu wax doono wixii uu doonay way imanayaan sidii uu doonay inamaa amruhu idaa laa shay-an an yaquula lahu kun fa yakuun doonaya inu mar hadduu yahay shaygaa doono ima sidaana ahow sidii u ahaanaya faciil amar wey xifdi baa laga keena wacaab yaciid manaha waxa waya xafido oo jamaca shayga la weeleeyo la jimciyo la xifdiyo macnaha xawaashidan hadalkaa ku hadlay markaa suudintiisa oo dhan xifdi ya markaa waxaa loo sugay daruurada kale inaa keensanayso wastamin dalabu la dalbayo albayaan bilmadaadi meesha loo firayo laga dalbayo markaa jamcin iyo xifd iyo dalabulbayaan intaba uu meesha faray yani maqaamkaa keensanaya arintana aada u muhiima dadka badana ka qarsoomayso waalcilmu waa cilmiga ilaahay walkalaam iyo hadalka ilaahay ugu hadlaa qad tacallaqa bikuli shay jaa-isaadka iyo maxaan waajibaadka jaa-isaad munkiraad waajibaad iyo l iyo markaa lawaasib waa isku macni mustaxiilaad iyo mamnuucaad waa isku macni waxaa laas kulligood lagu tacalluqaya yan tacalluqun bilmustaxiilaat cilmu istixaalata shay mustaxiilkaa dhacay ilaahay wuxuu ogyahay shaygan inaan dhacay hadduu dhici lahaa siduu halkaha u garanaya sheekh islaam ibn taymiya wuxuu yihi ina cilm allahi saabiq muxiid bilashyaa cilmiga ilaahay ugu horeeyey wax kastana uu koobay calaa maa yaclam shaygu siduu yahay uu yahay ku kooban marka wada jiro marka lagu sameynaya iyo badelid iyo siyaada iyo nusqaan ilaahay subxana watacala wuxuu ogay maalka waa wixii jirin wamaa yakun waxaa dhulka jira wamaa laa yakun iyo waxaa jirin low kaana hadduu jiri lahaa kayfa kaana yakun suduurta waa waanka ilahay u yirmaa ama maajada bihi qalam fi lowxi maxfuud lakin wixii qadam qadarka uu ku qoray qalabkii qadarku maxfuudka iyuu noqonaya wax la bedelo oo maxwiyo isbaat sugid iyo in la tiro iyo aqbalaya laba qole culimadu leeyi bushe wuxuu ihi amaa suxufta malaa'igtu ay gacanta ku hayaan waxaa ku dhacaa maxwiyo isbaat waxna waa la sugan waxna waa waa ilahay u masaxaa taas iyadu markaa yaa khaliil macnaa sadiiqaygii o saaxiibkay mutlaqan تkليd ha sameyn sdexda qaybood waaجibaadki jaysaadka iyo مstaحilaadka intaba mتacalqa وsمعu سubحaanaه وataعaalى maqlkiisuna kalbasr waxay lamid yahay basrka oo ku tacaluqaya bkuli شhay samcigi basr oo kala wey basrka soo salaadka kuma tacaluqo oo kuma markaasi xidmayo ah samcina wuxuu ku tacaluqayaa masmuuc kasta shay kasta bkuli شhayi masmuuci wax kastoo la maqlo بصر كده يتعلق بكل شيء مبصر وسميع بصير معناها لو صفة واحد كده كل يصير تعلق شيء موجود واجب أما ممكن أنت ولا كاسين ويكون تعاون يا hadday mufiidinta dushooda soo marno lahu xayaatu lilaahi xayaatu leyl walkalaam iyo hadal uu ku hadlo uu ku sifaysayay waa sifadaad walbasar iyo arag ilaahi subxaana watacala o arka waxay la arki samcun wa samcun maqal wa ilaadatu bay ka dhigantay mawdiibkeeda iyo ritaan wa cilmun ay baa sifaysay waqtadar waxaan u awoodin dhammaan mawjuudaadka macnaha walaba qudra bay ka dhigantay qudro way ku awoodin biqudratin oo tacallaqat la xidhiidhay bimumkin shayga mumkinka makhluuqa hadduu jirsiinayo iyo hadduu tagsiinayaba kadaa qudrada waxaa sida qudradoo kale ah iraadatun iraada ilaahay u leey oo iyaduna ku tacawulaysa ee mumkinkii faciil xifdi oo weeleed mustabil oo raadi bayaan meeshii laga helayo waalcilmu laasibat cilmu leey oo musman waalcilmu walkalaamu labadaasi faqad tacallaqa iyaguna waxay la xidhiideen bikuli shay wixii kasta adigoo kala qaadin makhluuqaadka wixii mumkinaa waajibaadka ilaahay usuganiyo mustaxilaadka mamnuuca ka ah intaba wuu tacaaluqeen cilmigii iyo kalaamkii wuu ka hadlay ilaahay taba qur-aankaa la keenaysaa aayaadkiisa bikuli shay kutacalluqaya khaliili saaxiibkay mutlaqan iyadoo la kala qaado wa subxaana samciisu kalabasar uu la iyo bikulli masmuuc ma ku tacalluqa in kasta ee kor loo idhaahdo hoos loo idhaahdee samci ah wakullu mubsar iyo wixii kale la arko haddaba samcigu ficilka uga tacaluqo oo yasmac allahu fulan dee lama odhanayo ilaahay hebel buu maqlay iyo daatadiisuu maqlay daatada lama maqlo waa la arka waa la arka mubsirkii wixii la arko iyo wixii la ogaado intaba fasligu halkan ka hadlayaayo waa fi baxi اqur'an اcaliim wاkalaam اmuslim alqadiim wilakiisiiba baxigan halkan waxaa meeshii lagu eegay lagu baadhaya qur'aanka cadiimka ah iyo kalaamka ilaahay iyo munasalka ay soo degay qur'aanka ah qadiimka abumarka way ka hadla halkan culus yidhaahdeen waxaad ogaataa madhabka salafka saalixa qur'aanka maxay ka aaminsan yihiin anuu kalaam ullahi mustal cala qayqayr makhluuq waa hadal ilaahay soo rogay laakiin makhluuq maaha minhu bada isagu kasoo baxo macnaa uu ku hadlay oo ilaahi yacuud aqrisamaanka markay dadku qur-aanka ka tagaan ay ka haajiraan ee ilaahay qur-aankiisa uu diidayaa oo ka hinaasaya in lagu dhex ahaaneeyo dhulka oo dhex yaallo dee dulaysanaya waa laga dhex qaaday marka takalama bihi illaahu sidqan wa samica minhu jibriil xaqan dhab ahaan buu ilaahay u jibriil ah. baa ka maqlay si dhab ah ballaqahu muxamedan waxya nebi maxamed baa lagu keenay oo wuxuu ku keenay markaasi waasi ilaahay uu soo qaaday nebi maxamed uu keenay walihaada qaala naadim naadimkiiaa wuxuu yihi waana maa jaa maca jibriil min muxkami lqur'aani wa tanziili kalaamuhu subxaanahu qadiimu acyal walaa binasir caliim في طبق الورى من أصله أن يستطيع أن يستطيع صورة من مثله وأن ما وأن ما شيء جاء أما قد جاء يمي صار maca jibriilin isagoo wareerinayo jibriil sido oo jibriil markaas la socdo kaasi waa kii waa waxiga waa kalaamka macnaha maa macnaha alkalaamkii jaa-ayni xagga alle maca jibriili jibriil isagoo socdo waa malaka mukaramka amiin ullahi calaa waxyi ambiyadoo dhan waxiga sida waxiga loo xisaaray ambiyadoo dhan waxi lagu keeni jiro ambiyada oo dhanna waxyiga ayuu keeni jiray saddex marada waxaa jira dacada rasuulka lagu jirto qur aankana aynu ku akrino saddexdaasi waxyaaba nolosha ku jirto ayay wadaan mika-il israafiil israafiil suurtu afuufaa ma mika-il noobarka roolka sooma suurtu suur nafaha la afuufaya ma maxaa la afuufaya suurta nafihii buu sii daynaya marku afuufo oo suurta labaad dabeedna maxay gelayaan ajsaabdoodi way soo noolanaya roobkana maxaa lagu nooleeya yacdadii malabka jibriil maxuu sidaa waa noloshii nafta iyo ruuxda ayuu sidaa saddexdaa markaasi haddaba shaygan waxyiga xagga aleytii jibriil la yimi min muxkami alqur'aani alcadiim muxkamkan qur-aanka cadiimka ah qur waxaan ku haynaa waa muxkam waa mathani waa mutashaabi qur-aanku waa muxka macnaha mudqa weeya waa mid la yani la sugay weya marka oo wax markaasi aan lahayn xagga sharaa'icdiisi awaamurtiiy wixii uu keenayo dhan iyo markaa akhbaarka ka hormay wax qalad uma gelaya waa muxkam suba markaas weya qur-aanki tashaabihna u yaha habka markaa ugu tansiqsay oo u nadaamsiyey jawdadiisa iyo balaaqadiisa ugu shabahaya masaanina xagga markaa macnaha masuuso loo noqonayo marna wax kamid mutashaabi baa la idho qaybinta macnihiisu waadix yahay muxkamaad baa la dhahaa aayadka qur-aanka qaybinta aanay cid walba macnaheedu cadayna waxaa la dhahaa markaasi mutashaabih baa la dhahdaa mutashaabihna waa mid kulliga nisbiyaho mid ilaahay wegi macnihiis xaqiiqada markaa u yahay iyo mid dadkana ay qaalooyin barna aan ogeyn marka kaas ee jibriil la yimi oo min qur'aan iyo tansiil waa isku mid waa tansiil macnaa munasal baa loo jeeda waa midkii ilaahay soo dejiyey ee ansalahu allahu tacaala calaa nabi maxamed nebi maxamed wasjuhi marka qur-aanka waxaa jira saddex qaybood ama afar qaybood munsil iyo munsal ilayhi iyo tanziil iyo waasida intaasu qur-aanka maraya munsil waa kii soo dejiye waa allah munsal ilayhi waa kan loo soo dejiye waa nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam tanziil waa munasalka la soo dejiye waa qur-aankii waa sida waa malagga u dhexeeya alleh iyo rasuulkiisa oo malagka jibriil ah intaasoo dhan baa meesha muuqday haddaba qur-aanka tansiilku kalaamu hadalkii ilaahay wey subxaanahu hufnaa ilaahay ismaster wey leana masterka xuruuftiisi muu dhamaysan laakiin macnihiis buu sidaa oo sabaxa tasbiixa masrigii xaqiiqiga hawaanka tan dismasr waxaa loo yihi macnii masrigii saddex xuruuftii laakiin ma dhamaysan subxaana macnaa tansiha lilahi xufnaan baa u sugan watacaala koreeye kalaamkiisa rabbi subxaana watacaala qadiim xuruufkii macnihiisuba waa qadiim sifo ilaahaygayo qadiiman aan u ahay ilaahay maxaa subxaana watacaala uu ka warramaynaa naxnu nasina dikra waina lahu ina naxnu nazalnaa calayka qur'aana tanziila qur-aankan ugu soo dejinay soo daadejin lakin allaha yashhadu bima anzala ilayk anzalahu bicilmi wlmalaaikatu yashhadun wakafaa billahi shahiida qadiim qur-aanku ma aha in la yidhaha qur-aanku waa qadiim warka laftu qadiim waajirun yidhi khabar ahaan ilaahay waa laga waramaanaya sifadiisa laakiin maaha ilaahay magaca uu leeyahay waxaana qadiinka qoladan cilmigul kalaamku ay u yaqaaneen shay aanu ka horreynin cadab ee weligii jiray ayay u yaqaaneen laakiin luqada carabigu qadiimku waxay u taqaanaa walqamara wlqamara qadarnaahu manaasila xataa caada kalcurjuuni alqadiim curjuunku waa laanta gabowday ee dhulku ka baxeen ee ka horreysay laabaha ka soo dababaxay taas baa la dhaha cunduul qadiim baa la yidhi maxay qadiim ku noqotay waxaa la dhaha man kaana qabla qayri shayga shayga ka horreeya qadiim la yhahda isagana ha laga soo horeyba laakiin mar hadduu shay ka horreeyay kaasi waa qadiim baa odhanaya iyagu laakiin waxay ujeedaan shaygaan wax ka horreeyay marka ay waayleeyiin waa sifo hore oo jirto asaliya laakiin waanu soo sheegay sifadan ilaahay kalaamku markay tahay asal ahaan baynu ilaahay ku sifaysnaa waa qadiim nooc ahaan laakiin markay tahay qur-aankani qur-aankani gool weyn qur-aanku waa maktuub looxul mafuuda soo ma qur-aanka waxaa soo dejiyay xagga alla ka jiray mar mujmay markii ilaahay uu doonay nin maxamed alayh salaatu wasalaam loo soo dejiyay eh, maqaadirtoo dhan ilaahay wuxuu qoray maxaa soo kudhigay قبل خمس سنوات ولا من خمسين ألف سنة كنت كنا صدقوا كان واحد محفوظ وأولوكي لفتي يسأل أولوكي قرآن كان نسل يسودني مركي لها لها مقوي مركي النبي محمد لها وضوله وقت لها وحي يرده وخطي وخطي قرآن يوم مقشي ملك الجبريل اسمه يوم كانوا مقشي النبي محمد عليه الصلاة والسلام لأن القرآن هو المركزي de markii ilaahay malga u wahayooday rasuulka loo wahayooda soo ma dee qadiim maaha marka wadaa qur-aanka yani marka kalaamkii rabi wuu kamid yahi laakiin afraadii kalaamku kamid yahi isagu qadiim maaha waa shay markaasi maa yaatiihim min dikrin min rabbihim muxdathin soo ya ila istamacuuhu wahum yalcabuuna maa yaatiihim min dikri baa haweenaygii soo maaha waa qur-aanki muxdath bay ahayd min rabbi ka yimid muxdaf waa shay cusub oo yimi soo ma markaasuu soo cusboonaada uu yimi de qur-aanku waa shay isaga oo markii hore ilaahay ku hadlay uu ku hadlay beedna uu yimi wuxuu qaacidau leeyahy shekh islaam ibnu taymiya ay tahay uu kaga hadlayo fi bayaanka qur-aan kalaam allahi tacaala laysa shayun minhu kalaam alqeyb waa hadalkii ilaahay hadalka oo qabuunadu ma jiro jibriil waxba kuma darsan nebi maxamed waxba kuma darsan walaa qeyb midna waxba kuma darsan kalaamka ilaahay subxaana ila wuxu munasal min rabbig xagga soo degay waxaa weya markaa diyaal calaamudlahi qowli man yaquul ina kalaam makhluuq khalaqahu fii jismi min ajsaam makhluuq hadalkani waxaa lagu abuuray jismi kale oo makhluuqa kamida ah lagu dhex abuuray uu ka yimi oo wax baatila markaas weya jahmiintaas la odhanaya waxay leeyihin qur-aanku waa makhluuq ay leeyihin imaam axmed bin xambal wuxu qur-aanku kayfa tasarraf fowqa lmakhluuq si kastoo loo dhigo makluuq maaha walaa qowla bixikaaya walcibaara qowlka xikaayadii cibaadada sheegayana anagu ma qorno qolada shaaciradawaxay kala qaban waxay leeyihiin ilaahay kalaamu nafsi naftiisu ku jira ma soo baxo dabadeedna shay laga cabirayo kalaamka nafsiga ah ilaahay ku jira ayaa wuxuu noqday qur-aankano waa cibaara can kalaama ilahi isagu maaha kalaamka ilahi qoladkan waxay leedeen waa xikaaya likalaamilah kalaamka ila bay xikaayadi oo ka xikaayay labadaba shay uu dadafay wuxuu waa baatil mala qabna arrin oo waa qalab cidda ku hadashana jahli ayaa markaa loo nisbeeyey jahli ayaa loo nisbeeyey acyaa macnaa cajaz alwara makhluuqii qur-aankani cajsi ku riday in siiyey jibka binnas yaa sheegay inuu cajsi ku riday binnas maca alqur-aan daliilka qur-aankaabaa sheegay yaa caliimu calimkaasi waa keli yaa dal cilmi buu ugu jeedaa waa mubaalaga caalimkua waa oo macnaha kii cilmiga lahaayo awoogu leecaynka ilaahay wuxuuhi qul lain ijtamacat ilinsu waljinnu calaa an yaatuu bimili hada qur-aan hadday jinki insu ku doonaan qur-aanka oo kale ee bimili hada qur-aan laa yaatuuna bimili qur-aanka kale ma keeni karaan walow kaana bacduhum libacdin dahiila dunidoo dhami waxay aqoon iyo technology hayso hadday isku timaado oo qur-aanka oo kale ay keenaan habeen laysa fii dawri waraa laysa qur-aanku ma aha fii dawri waraa waraa almakhluuq awoodooda mid ay ku keeni karaan maaha ilaysa fii wusci wusci iyo dawr oo macnaha markaas yani alwaa alkhalq daaqadooda iyo wuscigooda iyo awoodooda qur-aanku shaqo kula keeni karaan min aslihi dabiirkiiu noqonaya min aslihi asli wara makhluuqa asal ahaan qur-aan ma keeni karaa oo muxuu markaasi ku cadsi geliyey an yastatiicu inay awoodaan walaysa fii dawqi walaa awoodooda maaha min asli aslaaxa mabni aadamka ama makhluuqa walaa makhluuq o dhan an yastadiicu inay karaan maxay karaan macnaha alityaan biaksar suurata min mili suuradda midda ugu gaaban oo min milihi qur-aanka oo kala yaa inaacday soo maa inaacday way horjeedi karaan inaacday suuradeed oo qur-aanka ah oo kale oo sidiisaaba u tansiibsan yahay ee u nadaamsan yahay balaaqadaasi markaas uu leeyahay iyo icjaaska midna ma keeni karaan halkaa muxuu radinayaa min aslihi buu ku radinayaa qolaa waxay leeyihin qur-aanka oo kale waa la keeni kari lahaaye ilaahay baa wuxuu ka jeediyo quluubtooda inay isku dayaan qur-aanka oo kale waa baadil sida sheekh alislaam iyo culimada kalay cadeeyeen qawlkaas uu saxeix maayo waa qowl faasida weeye ilaahay waxaadu awood u siiba maaha e asal ahaan wa looma abuurin inay qur-aan oo kala keenaan hal midoo keliya bala fiirso qur-aanku soo kalaam kalaamku soo sifa ilahay maaha ma jirtaa cid ilahay sifadiisoo kala qaadan karta ya de markaa qur-aan oo kale saasaa loo qaadan kara waamka ile waa sifa ilahay cidla iminka qaada ma jirto saas weynaas qur-aan ilaahay subxaana watacaala afar goor buu sheegay misli baa la yidhi suuro kamida baa la yidhi cashara suwar baa la yidhi xadiid qur-aanka oo kale akeena ah baa la yidhi waxaa isa soo taagay nimankii asradiin alluqa alcarabiya rijaashii markaasi balaaqadiiyo fasaaxada carbeed looga ee afdahanka gabayaasha ahaa ayaa nebi maxamed hortaagnaa oo diidanaa rasuulnimadiisa iyo qur-aanka kuna sawdaaba markaasaa lagu ridaye nebi maxamed waa buruufta alif iyo lam iyo miim ka koobana kaba kugu hadlay haddaa leedi isagaa samaysto jeerka kala soo baxay yalla maxaa idinka hadaya ninka keeda baa lagu yiri maxay sameyen markaa weligood nama keeni karaan baa abad ilaa yowmina haada bay keeni kari waaye waxay arkaysaa waxaad ku quslaysaa soomaaliyaba dadka markay majaaniin udaariska waashaan caqligii saliimkaana inu xataa lagu sureeyo odanaki u leeyay qur-aan qur-aan qur-aankaa sugeysa qur-aan iska horimayo wey war nimankii wuxuu le waa qur-aanka kama kale lagu sameeyaa weyn siyaabo ayuu sheeganaya war raggii luqada carbeed u dhashay ee asalka ay wiilmaxmed u hortaagnaa ayaa keeni jiri waaye waxay ka jeclaanaynama jirin inay la yimaadaan hal aayada mana keeni war adiga aniga ifriiqiga ee ah, reermihiga ah, ee afrikaanka ah, ee cajabiga ee aan luqadba garanayn baa la quraan baa keenaya maxaa laguga hadlaa marka maxaa tahay marka subxaan allah waxa weeyaan ilaahay subxaana watacaala aslaxaabka bini aadamka ugu abuuray sifa isagu leeya ay qaataan ama quraankiisa cajiraan ama mid lamida ay keenaan ma jirta markaas way ma jirta markaas way wa anna maa shaygan waxyigaah ee kalaamka ah kasuu jaa-a yimi maca jibriili jibriilla jirkiisa kasuu min muxkamin qur-aan la ekaamiyada cusbay mutaqanka ah watansiilu waa macna waadi macnaha waa kelmadaha kala duwan macnina waa isku iyo walmunazal ka la soo dejiye waa qur-aankii kaana maxaa la jasminayaa ee macnaha yudsam bay ka dhigantay wa yudsam yuqtac wey waxaa la qadcinaya ana maa jaamaca jibriil shaygaa jibriil la yimi ee jibriil waday min maxkamul qur-aan qur-aanka maxkamkiisii ah iyo watansi naslkaa la soo dejiyay kalaamu inuu yahay maxaa la jasmiyey kalaamu inuu yahay hadalka ilahay subxaana wataala subxaana tansiha lilah lakinaa ma usla muxuu ka waay muxuu ka wafayey naqsi waxa nusqaan waxa nusqaan la idhaahdo iyo iyo mushabahat mumaasalat mumaasalat lmaqluuq in maqluuq qadiimun hadalkiisu waa qadiim qur-aanku qur-aanku qadiim baa marka xaasha asalka sifada qadiima oo kalaamka acyaa wuxuu cagsi geliyaa alwada khalqigii binasi qur-aan bay ka dhigatay daliil qur-aan ayaa sheegay inuu cagsi geliyay makhluuqii acalihu midka saaxiibulcilmiga aho arrintaasa kuu sheegay qaado ma ahaanin fii dowqi lwaraa makhluuqa awoodiisa min aslihi makhluuq asal ahaanba an yastadiicu inay karaan la imaansho suuratan inay keenaan suuradooda mafmi waraadka wajigiisa markaas fasal buu ka hadlayaa halkan oo lagu sheegayo sifooyinka ilaahay subxaanahu watacaala fii dikri sifaati alatii yusbituhaa lilaahi ayusir sifooyinka ay u sugeen aimadii salafku ilaah duuna qaybihim min alkhabar kulley halkaa waxaan kusoo sheegay sifooyinka ahlulkalaamka iyo ahlu salafka ay sheegeen halkana sifooyinka alla loo sugan lakiin salafka ugu gaarka waxaa laga taawiili shayga ahlusunna waljamaaca ay kusugayen dhammaantood kooda horarka dambe sifada in ilaahay loo sugo sifooyinka ee ilaahay naftiisa oo sugay rasuulkuna oo sugay alay isalaatu wasalaam maxaa lagu sugay sifada calaa maa yaliiq bijalaalilah waa si ilaahay awoodiisa iyo calaamadiisa oo u qaranto ifmaam bilaa sugin aan lagu ifin makhluuq tansiiha bilaa tacdiil ilaahay laga nasoo waxaan qabanin iyadoon loo gelinayn wax kooda laysa kamili shay subcanase kalaamka sifooda laga hadlayaa waxay farac ka tahay daatada ilahay laga hadla waa isku marka daatada ilahay laga hadlayo nafta ilahay laga hadlayo iyo sifada laga hadla waa isku fakama anahu yajib alcilmu biana lilahi daata xaqiiq soo ma ogna cilmigu kuma tacalluqin daata xaqiiqaa inuu oo aan shabihin daatooyinka makhluuqa si la mid ah sifooyinku leeyahy aan shabihin sifooyinka makhluuqa qofka diidaa ilaahay isku sifeeyey ama rasuul ku sifeeyey ama awila oo waxaan daahirkeeda ahayn ku sheego macnii ka kaxeeya jahmi waa qolada firqada baadid ahay jahmiyinta ayuu ka mid yahay waxaa loo raacay dariiqii mu'miniinta midaan ahay wuxuu yihi markaa naadinku walaysa rabbuna bijawharin walaa cardin walaysa rabbuna bijawharin walaa cardin walaa jismin tacaala dulculaa walaysa rabbuna buu yihi rabbigeen ma aha bijawharin rabbigeen tabaaraka wa tacaala jawhar maaha macnaha jawhartu waxaa la idhaahdaa maa qaama binafsi waxaa isagu naftiisa u taaga waadhana ee aan macno cardi ahayn walaa card cardki maxaa la idhahdaa maa qaama biqaymihi wixii ku dulquma shay kaloon isaga ahayn waa sifo marka waa macne macnuhu meelkaa la isma taaga soma waa sifo cusub kaana lama oranayo walaa jismun jismina maaha jismigu waa maxay waa wixii mujasab ah ee murakab ah min shay-ayn hal shay laba shay in ka badan ugu koobay waa shay isku rakiban laba shay in ka badan oo isagu isku taagan oo qarale marka tacaala dulcula ilaahay subxaana wa tacaala waxaa sareeyey dulculaa waa saaxib ulculaa ila darajaalka sare u saaxiibka ah xallaa waxaasoo dhan uu ka nasahay buuleey jawhar noqdo cardi noqdo jism noqdo tansiihan culimadu bay dooneen tansiihan meesha la sheegay culimadu mayna doonin manay aqbalin oo waayo waxa ay u diidan yihiin nafyiyo isbaat qur aankaba ma ku soo arooray oo waxaan ilaahay loo sugo ama loo diido ama rasuulkaba laga hayaa calayhi salaatu wasalaam ama salafkiiba laga hayaa maya haddii markaa in la sheega maaha wuxuu yidhi kitaabkan aan hayno kawaakib duriya sharxu duhra waxaa iskale ashraf abu cabdilmaqsuud tacliiqinaya sharaxna waxaa iskale ibnu maxamed ibn cabdilcasiis ibnu maanico oo kusoo iktisaariyey saaxibu nadmi sharcigiisii amwaaru ee markaasi ay kusoo dawaamic ama ay kusoo iktisaariyey waxaan arkay buu yidhi markuu kawar tacliiqinay laftigan walaa jismi haamishka lawaaqic amaan amwaanka haamishkiisa waxaa ku qoranaa lafdi ah man lahu idilaacun calaa kalaami saxaaba wataabiciin wa aimati salaf cilm annahu lam yatakalamu bilafdi اljismi wاljawhar wاlcarab fii xaqi rabbi subxaana laa nafya walaa ihbaatan fayakuunu min alkalaami اlmubtadac halkaa waxaa ku cadnaa buu qofkii inuu daalacday kalaamkii saxaabada iyo taabiciinta iyo a'imadii salafka wuxuuna cilmiga ka soo gaadhay ama cadiba wuxuu ogaanayaa qofkaasi annahu lam yatakalamu inaanay ku hadlin saxaaba iyo qeyrtooda ku ka dambeeyey lafdiga jismi haddii loo sugayo iyo haddii loo diidayaba iyo jawhar iyo carab xaqa ilaahay subxaana wa tacaala nafyi ay u diidaan oo ihahda intaa midna ma laha iyo sibaa lagu sugaan midna ma jiro hataa waxan waa maxay waa kalaam lcaawe sheeka waa malihii xuruftii lagu haysay subakan tinameelada waaxelaada jirta sooma danaaka danaaka sheeka culimada qaar waxay dhahdeen laba iyo ugu jeeda haddii la yidhaahdo anagu odhan mayno toohad iyo carad iyo jismi midnaba wiila odhan mayno annagu ilaahay ku odhan waa jawaab ama waa carab ama waa maxaa ku lahaa jismi taasna sax weya oo maxaynu odhanaynaa dee lama sheegide meesha kala dhaban mayso waan diidanayna iyo waagala dee mid dabana lama sheegi laakiin haddii la dhafiyo maaha oo kaana maaha dee xaggaad kala tugmineen daliilkii kuu sheegay inaan intaa mid ahayn laakiin waxaa la weydiinaya waxaa uga jeedo hadhowrafasl waxaa diidanta waxaa laga jeedo ayuu ama wax saxa diidaya oo laleeya dawaaqaad ina diido ama wuxuu noqonayaa wuxuu diidayi shay aan marka horeba ilahay loo sugay markaas waa lakala ogaanaya arrinka laakiin sidiisa midhaha dariga duldulka loo dhigo ma ma noqonayo midhaha dariga duldulka loo dhigo ma noqonayo halkaan waxay sheegaan jawaan iyo jismi iyo acraad iyo aqraad iyo abcaad iyo xuduud iyo jihaad iyo culuul alxawaadis iyo wax kale shekh islaam ibnu taymiya waxay tasfiyada waxay odhan jirtay min allaha munasah muxuu ka nasahaye can alaqraad walabcaad walxawaadis walxuduud ujeedadooda waxay u diilayaan sifooyinka allah iyo afcaasha uu sameeyo iyo koraynta oo makhluuqa ka sareeyo cashiga dumara waxayna markaa cabiri jireen madhabka ahlulislaam iyo ahlusunna cibaaraad ayay ku cabiraan mujmalaho ay ku dhaleecaynayaan dadka ay ugu dareysanayeen madhab fasida ah, oo xashimiyo mujasama kala yihiin sida yihiin mushabihi waxbay ku yaalaan markaa haddii lagu yidhaahdo ina laa manasa cala alacraab lam yakun fi daahir lcibaara maa yumkin ilaahay acraada ayuu maaragtay ka ufayahay dee wax dadka caabada ay ku qabsadaan meesha ma imanayso laakiin haddaynu waa ka fahamno ibnu qayim raximahullahu tacaala sawaaxiq musala kitaabka uu leeyahay cala jahmiyata walbacdala ayaa wuxuu yidhi naxnu nunasibu llahu tabaaraka wa tacala horta acraad ilahi waan u diidaynaa waxay odhanayaan buli waa nimankaa hogaamu waxaan u diidaynaa acraad iyo aqraar iyo afcaad iyo culaduuj iyo jihaad iyo culuul xawaadis waxaa maqlaya u makhduuca la khiyaaneeyey ee isaga waxbay fahmi alfaada dabeedna wuxuu moodayaa oo isgoodsiinayaa inay ilaahay nasahayaan oo waxyaabaha macaanida laga fahmayo ay tahay ilaa macnaa cayuubo wax naqaa ilaahay uu diidayo shakina waxaa lahay muu yimi qofka isagu ahlulbasarka ee naaqidka markuu waxanooda maqlo alfaada waxaa ku hoos jira ayuu fahmayaa oo wuxuu ka dhaxalka ilxaad iyo beeni rususha la beeniyo iyo cadi rabbi la cadilo loo diido wuxuu xaqa u ahaa ee uu kamaalka ahay u ahaa markay leeyihiin ilaahay waxaan ka nasahnay acraad waa jamcu